Eh, waxaynu kusoo guda jiray risaalat اlcubuudiya eh, waxaynu ka hadlaynay eh, uu ka warramayey musanifku raximah اllahu tacaala dawaa'iftii luntay sida xun u leexatay ayuu ka warramayey oo markii qofku uu sunaa iyo kitaabka u khilaafo inuu siyaabo badan waxyaaba badan aan jirin marka uu diin ka dhiganayo marka wuxuu yihi wahum fii dalika taaratan yakunuuna calى bidcatin yusamuunaha xaqiiqatan wayuqadimuunaha calى ma sharacahu اllah kuwaa laga soo sheekaynayey mararka qaarkood yakuunuuna waxay ahaadaan calaa bidca bidca ayay ku sugnaadaan oo sunnaha khilaafsan yusamuuna ay ku magacaabaan xaqiiqatan xaqiiqa ayay ku magacaabaan wayuqadimuunaha waxay ka hormariyaan bidcada ay xaqiiqada ku magacaabeen calaa maa sharacahu allah wixii ilaahay subxaanah wa tacaala uu jireeyey bay ka hormariyaan wa taaratan mararka qaarkoodna yaxtajuuna waxay xujaystaan bilqadari alkowniyi qadarka kowniga mashii'ada ilaahay kowniga ah ayay k ay xujaystaan oo calaa shariicati shareecada ayay ay ka hormarinayaan oo shareecada ayay markaa waxay ka hormarayaan qadar qadarkay u xujaysanayaan shareecada yaxtajuuna bilqadari alkowniyi cala ashariica shareecaday u xujaysanayaan qadarka kowniga ah oo markaa macasi markay ku dhacaan oo kale waxay leeyihiin ilaahay baa noo qadaray iyo dee sharcigii ahaa waxay sameeyeen xumaanta ah inay iyagu ka tagaan oo iska ilaaliyaan kamaa akhbara allahu tacaala kamaa akhbara allahu su alla ka warramay can ilmushrikiina mushrikiinta kuga warrama waynu soo marray kamaa taqadama sii hoormatay walow shaa allaahu maa ashraknaa walaa aabaa'unaa walaa xaramnaa min duuni min shay wa min haaulaa'i daa'ifatun kuwa kaluu tilmaamaya kuwa an yar ka sokeeya wa min haaulaa'i kuwa waxaa ka mida daa'ifatun koox baa ka mida kuwaasoo hum iyagu calaahum cindahum agtooda macnaha iyaga ka sarreeya qadran xagga maaragtay qadarka iyo miisaanka ka sarreeya iyaga wahum iyagu mustamsikuuna waxay ku dhegan yihiin oo haystaan bimakhtaaru waxay doorteen bay haystaan bihawaahum hawada ay ku doorteen oo min addiini diin ah fii adaa'i alfaraa'id almashhuura faraa'idda ilaahay gudashadeeda way ku dhegan yihiin iyo waijtinaabi almuxaramaat almashhuura waxyaabaha muxaramaadka la yaqaane caamkaana taana waxa weeye way ka dheeraanayaan xaggees laga soo sogay laakiina yadiluuna yani way lumeen way baadiyoobayaan bitarki maa shayka tegitaankii bay ku lumeen umiruu bihi yani la amray maagaaba ka tegitaankiisay ku lumeen oo min alasbaabi asbaab ah allatii taasoo hiya iyadu cibaadatun cibaada ah oo kuwan maxaa looga jeedaa waxaa weeyaan asbaabta in la qaato ayay inkirayaan iyagoo leh ictimaadan cala alqadar qadarkaan cuskayna iyagoo le qadarka ayaa wuxuu ku lehy asbaabta waa inaan la qaadan way tukanayaan way soomayaan waxaa weeyaan waxyaabaha xumaantii waaweyn macruufka way ka tegayaan laakiin waxay aaminsan yihiin oo qaldan waxaa weeyaan in la ictimaado qadarka la ictimaado oo asbaabta la qaadan asbaabtoon la qaadan baa saxabay ku leeyihiin oo dee waxaa weeyaan taasina waa shay khaldan sababta ku kalifaysana waxaa weeyaan daaniina xaalayin kuwa malaynaya anna alcaarifa qofka caarifka ah waa caarifka dee waa mafhuumkoodii suufiyada idaa shahida alqadara qadarkii haddii uu garto oo qiro acrada can daalika arrimabu iskaga jeesanaya mar haddii qadarkuu ictiraafay asbaab iyo arrimaha in la qaato waxba weyn keeni maysa bay leeyihin mila man tusaale waxaa weeyaan wadaalika tusaale milu man mid tusaale weeyaan yajcalu tawakula tawakulka ka yeelaya oo minhu iyaga ka mid ah oo masala ducaa ducada ilaahay la baryo iyo wanaxwa daalika waxay kula midaba min maqaamaati alcaama dadka caamada ah ee iyagoo aan maqaam sare gaadhin waa meelo ay ka duulaan duuna alkhaasa kuwase khaaskaasa iyagu waa mada iyagu ma ducaystaan oo tala saarasho lamay asbaabta ma qaataan waxa weeyaan dee qadarkay aaminsan yihin marka waa nooctayna inxiraaf ah oo waxaa soo geli kara sa u qoray ninkii la ohan jiray alharawi saaxibu manaasil asaa'iriin kitaabka uu sharxiyo ninka la yidhaahdo ibn اlqayim oo magaciisa maa la yihahdaa saalikiin fii manaazili eh, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka waxaa weeye madaarij saalikiinka kitaabka uu sharxinayo oo manaasilka la yihahdo manaail waa manaasil saa'iriin isaga qudhiisu in kasta oo uu aada u ammaano eh, ibn iyo ibn taymiya ammaanaan laakiin haddana tashaduxaad iyo akhtaa buu leeyahado wuxuu odhanaya siga qudhiisu waxaa weeye tawakulku min maqaami alcawaami weeyaan iyo ducada iyo maqaamkii khaaskaa ah ma aha marka waa nin aada wardan waa asbaabta marka hore waxaa loo qaybiyaa laba shay asbaab dabiiciya iyo asbaab sharciya labaduna waa waxaa weye waa min ashariica asbaabta caadiga maxay noqonaysaa in roobku soo saaro baadka iyo beeraha waxan ka baxayaan waa asbaab ilahay dhigay subxaanahu wa tacaala sabadaa roob ilahay ka soo shubayaa asbaab waxaa looga dhigay inuu soo saara maxay nu soo saaraya doogii baadka soo saaraya waa sabab la iskaba indhamari karo oo lama dafiri karo waa sabab sharciya qofku markuu gaajoonayo inuu cunno cuno cunadaa la cunaya maxay saab u tahay saab waxay noqotay inay he gaajada inay kaxayso meesha ka saabto somaarti nin baa awlaad doonaya wuu guursanaya reer buu samaysanayaa reer la samaystaa oo markaa uu guursaday waxaa sabab ilahay uga dhigaya ilaahay awlaad uu ka siiyo somaarti asbaabaha middi baa la soo qaadayaa middidaas neefkii baa lagu gowracayaa marka mididani waxay sabab u tahay marka ficilkii la sameeyey inay maxay samaysay neefkii la mariyo gowracday iyagoo kuwa badan waxay diidayaan o dhan way diidayiin oo maaragtay haddii hadda dhagax intaad tuurto daaqaddaa ku dhufato oo adugu aad saabtii markaa dhagaxan ku daaqaddii bafti a ka jabto qaaro daaqadda qaarooda ah waxay ku odhanayaan maaragtay dhagax waxma jabinin waxaa weeyaan dhagax agtiisaba qadarka ka dhacdo maara waxbay sheegayaan dhagaxsu waxma jabin lan qadarka ilaahay dhagaxa at agtiisa meeshaa ah, un baa ilaahay maarata ujeediya dhagaxa ilahay saab ka dhigahaayo ilahay isagaa awoodda le lakin dhagaxa ayaa saab laga dhiga marka niman kale waxay diidayaan waxaa weeyaan saabtaas way meesha ka saarayaan iyagoo markaa ku andacoonaya qadarkii baad ka hor imanaysa haddaad asbaabaha ogolaato waa asbaabihii sharciga maxaa ka mid ah daacadan oo dhan baa asbaabihii sharcigaa ah oo janno waxaa lagu gelayaa oo khayrka lagu helayaa markaad la timaado maxay dee acmaashaad la timaado ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kaanat lahum jannaatu firdowsi nusula iimaanka iyo camalka saalixa waajibaadkoo la yimaado mustaxabaadkoo la yimaado waxyaabaha daacaadka wanaagsan baa sabaxayo dukuul janna marka waxa weeyaan kuwaas buu ka hadlaya oo iyagu markaa dee way qaybeen maqaamka ducadu baryada iyo waa maqaamka caamada marka waa tayn hore usoo sheegnayba de arrinta tani inaad taa meel xun gaadhsiiyeen dee ilahay haddaan kuu caabudayo xubda aan jacayl aan maarata jannaada aan doonayo haddaan kuu caabudayaba jannaba aysan qaar waa jira marka waa inxiraaf waay markaa wuxuu yidhi wanaxw min maqaamaati alcaamati duwal khaasa binaan iyagoo ku dhisaya calaa ana man shahida alqadar qofka qadarkii qira ee garatay ka markhaati kacay calima wuxuu ogaaday ana maa maa qudira waxa loo qadaray sayakuunu inay ahaanayaan falaa xaajata ilaa dalika wax arrintaa baahi looma qabo wa haadaa dalaalun mubiin waa baadilma cad weeyaan waayo alakdu bilasbaabi baa min alqadar ah asbaabtoo la qaato nafteeda ayaa qadar ah oo haddii dabxtaa lagu tuuro wuxuu leeya waxbaa qadar baa ku dhaca faraha ka qaad ha ku gubto ya hadduu ku dhaco waa qadar ku dhintay iska daa mar haddi ilahay u qadariy waxaan ka soo odhay yani waa waxyaaba karaa waa nooc inxiraaf ah marka wuxu uhi faina allaha alla subxaanaه watacaala qadara ashyaaa ashyaadii alla qadaray biasbaabiha buu ku qadaray oo laa tacaaruda فعل ficli asbaabi waliimaani bilqadar asbaabtaoo la sameeyo ficilka asbaabta la samaynayo iyo qadarka wax tacaarud ka dhexeeyo ee asbaabta nafteeda maxay ka mid tahay ya min alqadar waayahay kamaa qadara sacaadata siduu sacaada u qadaray iyo washaqaawata shaaqinimada iyo ayaan daradaba liibaanta iyo ayaan daradaba suu u asbaaboodu ku qadaray kama qaala nabiyu sal lay sl rasulku u yidhi ina allaha khalaqa liljannati ahla ina allaha alla subxaanah wa tacaala khalaqa wuu abuuray liljannati jannadii ahlan buu abuuray khalaqaha wuu abuuray jannadii lahum iyaga ayuu abuuray wahum walxaalum iyaguna fii aslaabi aabbaa'ihim aabbayaashood dhabarradoodii oo ku sugan baa ilaahay u abuuray wa bicamali ahli jannati yacmaluun yacmaluuna waxay samaynayaan oo ku camalfalayaan bicamali ahlijanna waddadii bay haystaanoo camalka ahlijanna ay samaynayaan wa khalaqa linaari naartana wuxuu abuuray ahlan dad buu u abuuray khalaqaha lahum wuu abuuray dadkaas wahum alxaalum iyaguna fii aslaabi aabbaa'ihim aabbayaashoo dhabarhooda ay ku sugan yihiin wa bicamali ahli nnaari yacmaluuna ay wayacmaluuna waxay samaynayaan bicamali ahli nnaari bay samaynayaan abu daawuud iyo muslim iyo nasay iyo ibnu maaja iyo axmed intoy wariyeen xadidku de marka waxa weeyaan qof walba wixii ilaahay uu talagalay unba ku soconaya wa kamaa qaala nabiyu sal la alay sl ilahay rasuulku waa u yidhi lama akhbarahum markuu u sheegay bianna allaha alla subxaanahu wa tacaala alle kataba inuu qoray almaqaadiir waxyaabaha maqaadiirta oo dhan alle inuu qoray markuu u sheegay fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow afalaa nadacu alcamala miyaanan camalka ka tegaynin oo wanatakilu aanaan tala saaranaynin cala kitaabi kitaabka aanaan tala saaranaynin taa macnaheed waxa weeyaan marka inay eh, dee ka hadlayaan iyo qudheed isweydiiye markii la yidhi camalkii wax allaale waxaa samaynaysaa dhan waa la qoray oo xadiidku wuxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala eh, maqaadiirta khalaaqda dhan wuu xujaangooyey qabla an yakhluqa asamaawaat wاlأrض bihamsiina alfa sana konton kunoo sannood ka hor taan samaawaad dhulba la abuurin baa qalinka lagu duugay markaas aya rasuulku yidha hadii hadda wixii qalinka lagu duugay oo qof walba meeshuu gelaya ay qoran tahay afalaa nadacu اlcamala wanatakilu cala alkitaabi qoraalkaa miyaanaan markaa ictimaadin ba rasuulka dhegeysa wuxu yidhi faqaala laa ay laa tadacu lcamal camalkaa ka tegina icmaluu camal fal oo shaqeeya fakullun muyasarun limaa khuliqa lah fakullun dhammaantood khalaa'iqdii muyasarun waa loo fudaydiyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray waa loo fudaydiyey oo taa macnaheed waxa weeyaan adigu sidaadaba waxa kuu laguu qoray miyaad ogaan kartaa qofku mogtay waxaanu awoodu lahayn ama aanu keeni karin hadduu isku shidayo waa dhibaato aduu maba keeni kartid ma shaqi baad tahay oo naar baad gelaysaa ma waxaa tahay eh, ahlujanna oo jannaad gelaysaa maba ogidba mar haddii haddii aad hadda isku daydana miyaad ogaan kartaa ma jawaabtaan maya hadda hadda baadi goobtid oo maskax iyo maan iyo awood iyo muruq iyo waxaad geysaba miyaad sheegi kartaa maya hawsha marka adiga wixii laguu diray halagaa helo oo maxaa laguu diray camal fal baa lagu yiri adiga wixi lagaa doonayay icmalu icmalu baa lagu yiri adigu camal gala adiga wixii lagaa rabay lagaa aho suma yani man kaana man axadkii kaana ahaaday min ahli sacaada ahlu sacaada qofkii ahaaday libaanta ehelkeeda fasayuwasar waxaa loo fudaydinayaa licamali ahli sacaada ahlu sacaada iyo dadka libaanta ehelka u ah shaqadoodaa loo fudaydinayaa wa amaa man axadkii kaana ahaaday min ahli shaqaawa kuwa ayaanka daran qofka ehelka naar iyo meel xun ka gelayaan fasayuyasaru waa loo fudaydinaya licamali ahli shaqaawa camalka shaqaawa waa arrin dee ilaahay tawfiiqdiisa ah waxaad arkaysaa mid curyaana oo gurguuranaya oo xabad ku socda suxullada ku socda ayaa masaajidka marka la adima soo soo gelaya mid laxaad leh oo awooddiisa iyo waxa ilaahay u dhiibay oo demdemla iska fadhiya weligii soo geli maayo waa loo maari lahaya kaa gurguuranaya masaajid kusoo gurguuranaya marka de waa tawfiiqda min allah hidaayadda ilah baa iska leh tawfiiqda allah baa leh subxana wa tacaala fa kullu maa shay kulligii amara allahu bi alla amray cibaadahu addoomihiisa u amray oo min asbaabi asbaaba fa huwa cibaadatu waa cibaado wax kastoo la waa cibaadado la samaynay qof asbaaba wtawakulu tala saar shaduna maqruunun wuxuu la xidhiidsan yahay bilcibaadati cibaadada ayuu la xidhiidsan yahay tawakulkuna de wuxuu ku xidhaya oo la xidhsanya cibaadadaasma markaad aragto lafdiga kama fii qawlihi tacaala facbudhu watawakl calayh ilaahay caabud watawakl calayh alla tala saaro wa fii qawlihi qul huwa rabbii laa ilaaha illaa huwa alle waa rabbigayga laa ilaaha illa huwa laa macbuda bixaqin bixaq lagu caabudaa ma jira illa huwa mooyaane calayhi alle korkii baan tawakal tala saartay wa ilayhi alla alle xaggii baa mataab noqoshada iyo laabashnaankiisa aatay iyo qwl شعayb kama fi qwli شعayb وفي qwli شعayb عalayhi تawakلtu allah ayaan tala saartay وilayhi uniibu isaga ayaan u laabanay wa minhu waxaa ka mida طaa'ifatu koox baa ka mid ah طaa'ifadaasoo tatrugu ka tegaysa almustaxabaat waxyaabaha sunayaasha bay ka tegayaan bi acmaal acmaasha ka mid ah duna alwaajibaat waajibaadka sokadooda waajibaadka way samaynayaan laakiin sunayaasha bay ka tegayaan fatanqus way nuqsaamaysaa markaa tawakulkii biqadri daalika arrintaa qadarkeeda oo inta markaa ay ka tageen sunnayaasha ee mustaxabaadka qadarkeeda wax la eg baa nuqsaani kaga jirtaa oo dee waxay malaynayaan mustaxabaadkoo laga tago ayaa tawakulkii tala ah asbaabtu waa la imanayaan waajibaadku way samaynayaan laakiin waxyaabihii sunnayaasha mustaxabaadka bay ka tegayaan marka mustaab almustaxabaat maca alwaajibaat waxaa weeye sababun min asbaab bay ka mid oo inaad sunayaashan la timaaddo waajibaadka la timaado asbaabta qaadato waxoo dhan waa la doonaya haddii marka waajibaadka la timaado sunayaasha ka tagtana naqsi baa ku jira wey macnaheedu naqsi baa ku sugan xaggii tala saarashada iyo asbaabtoo la qaato wa waxaa ka daa'ifatun koox baa ka mid a kooxdaasoo yaktaruuna yaani ku khatalmay oo ku dagmay bimaa ayladii kii bay ku dagmeen yaxshuu lahum waxaa silayo oo min khalqi caadatina caada la jeexo la gudbo midla mukaashafatin fayditaan wuxun loo kashfiyo min kaashafa yukaashifu mukaashafatan waxyaabuu arkay ama waxyaabaha la tusay aw amase istijaabati dacwatin dacwo barye laga aqbalay taasoo mukhaalifatin khilaafsan lilcaadati caada ahaan iyo waddadeedii khilaafsan iyo wanaxwi naxwi daalika wixii kuula mid ah halkan wuxuu tilmaamayaa inaanay bannaanayn waxyaabaha un khawaariqulcaada ay yidhaahdaan ama ha noqdeen karaamo ku timi xagga ilaahay ka timi ha ahaato iyo maamuus iyo sharaf ama shaydaan xaggii mid ka timi ahaato ila shaydaanku karaamu ley sooma ya awliyaa shaydaan baa jira soma gudi iyagu dhoda hawla iska wata dadku waa awliyaa shaydaan iyo awliyaa raxmaan waa labada awliyaa jirta markaa ninkii haddii ilaahayba karaamada xaggiisa ka siiyo oo wuxuun uu ararko ama wuxuun laga aqbalo ama xagga kaleba kuwa hadda isagu sheegayo daa'ifa waxay samaynaysaa waxay ku khaldameen waxyaaba ay arkayaan oo marka qaar u dhacaya ducaba laga aqbalaya intuu qabuuraha tago oo dawaafo oo xabaashii ninkuu weliga ku sheeganay ku wareego oo ilaahay baryo ayaa marka qaarkood laga aqbalaya min baabi istidraaj soo ma aragta ama dee waxay noqon kartaaba dhibaatada haysataba ilaahay u aqbalay laakiin si kalu isagu qaato wuxuu iski ka shiikhilayo ziyaadasa waxaan ku heshay ila ilaahay gaalku waa ka aqbala dadka qaarkooda aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu yani wa alla subaa mudarka waa laga ajiibaya waa la badbaadinaya soo ma aragta marka waa dhaci karta marka qaarkood intuu meesh tegay si aada ilahay u baryey aada aada oo da ikhlaas ku jira hadduu doono aanu isagan ba u yeedhan kuwa kan alow tan yihahdo awliyadii baa khayrkaa keentay waa fahaten soo ma ama u shayaadiin ma la shaqaysto ile kuwa badan oo halkan maaragtay ka shaqaystaa jira oo shayaadiinta la shaqaysta oo maxaanku raa soo haysta dadkuna culima u yaqaaniin shayaadiintaan la shaqaysto saaxiriina saaxirkii anaa u dhintay somaa waa saaxir saaxir buu ahaa ku shaqaysa sixirka dadka qaarkoodna culamiya awliya yaqaaniin somaa marka saaxirkaas jin buu la shaqaystaa jinkaasaa usoo warramaya oo meelaha soo dhegdhegay ila adigu jinku kuma muuqdee xaafadu imanaya hadduu guriga oo marba dadkaa dee moogtahay wuu meelaha soo dhegdhegaynaya kuwa u socdo sheekii baan u tegaynaado dad baa xanuunsanayaan u geyaynaado jinkiiba warkii markiiba keenay kuwii soo socday u warramay illa isagaa markay sheekaysanay buu maqlayey jinku qaybka ma ogaan jinku qaybka miya ogyihin maxaa u dayay ina qaybka ogeyn yaa sheegaya wallahi yaclamu man fi الsamaawaati walardi اlgayba ila اllah maxaa kale ya laa yaclama illa huwa sax wey ay adilo weliba sigaad iyaga taabanaya raba in keentaan he ya kor uqaad la maqli malkas haye a ya haye sax e ya waka daliilkan waka falama kara tabayanat اljinu an law kaanuu yaclamuuna غayba ma labisuu fi اcadaab اmuhim fi cadaab اmuhim soo ma oo nabiy llaahi sulaymaan oo jinka ku shaqaysanayey baa nebigiiba isagoo ushiisii haysto oo saa ugu maaragtay u nuskanaya bayba naftii dhaaftay isagoo markaa ah meesha taagan baadkaano maanta horba suxulladu waa shaqaynaya war nin maydaa meesha taagan emayd waxba ma ogaman marka nabiy bay ogaan lahay nimashadiisa markuu dhacay oo qoy ushi intay dhacay u dhacay markaasa kala yaacay markaa jinqayin mooga oga lakin waxay soo dhega bay saaxiirka la shaqaysan u warka markaasay warbixintii siinayaano caynkaasoo ilmahaasa ka xanuunsanayo saasaa loo hayaado ila warka odhan bay soo qaadeen maqleen hadhow wuxuu onaya soo looma hayo soo halkaa lagama hayo soo xalima seexan waaye so sheeka waa karaameeyey intaanaan hadlinba maadakaa wax ka dhaadhicin karaad odhan karo war waxa kani shaydaan baa u waran waxna ma oga qaybna ma oga shayatin ba isku niman maaragtay shufta isla shaqaystaan baa jira oo warbixinta u keenay bal dhaadhic waa kaas wadaado naga daa ninka awliyada nagama awliyada naga daa marka kharaqulcaadaha iyo waxyaabaha noocaasoo kale ah baa laga yaabaa inay wax arkaan oo shaydaanku wax tusiyo oo waxyeelaan taasay waxay moodaa duca laga aqbalay markaasay waxay isu haystaan inay awliye yihiin inay fiican yihiin inay markaa karaamo leeyihiin waa dhici karta markaa eh, qaarinaana ka warrayn oo shayaadiinta waaweyn oo isagu yihiin kuwa markaa dee laga yaabo kashiikood inuu yidhaahdo karaamaan kugu laro intuu jini bale ku daro oo adigu maarad wa kaa oo laga in waxyaaba qaarkood loo soo turtuuro oo shaytanka kusoo turtuuro wili awliyaanahay oo kaas marka kuwaasna way lumeen noocaasna waa daa'ifo iyaduna luntay oo waxay ictimaadayaan waxyaabaha qawaariq caadaha oo fa yashtaqilu markaa axadu midkood ku mashquulo bi haadihi alumuur umuurahaas ayuu ku mashquulayaadoo camaa umira bihi wixii la amray buu kaga mashquulaya min alcibaadati ah iyo washukri shukrnaq iyo wanaxwi dalik waxaasuu kaga mashquulaya khawaariq caadaha iyo waxyaaba arkay fa haadihi lumuuru iyo wanaxwuha fa hadihi lumuuru umuuraha wanaxwuha wixii labadiibiya kaiiran in badan maa tacrudu kaiiran maa in badan bay tacrid usoo banbaxdaa liahli suluuki watawajuh waa suufyada ahlu suluk watawajuh hadda aragtaan suufyada ujeeda kuwaa suufyada ah yaa in badan waxyaabaha noocaas ku yimaadaan wainamaa yanju waxaa ka badbaada wainamaa yanju lcabdu addoonku wuxuu kaga badbaadaa minhaa arrimaha wuxuu kaga badbaadayaa bimulaasamati amri illaahi amarka ilaahay inuu laazimo alladii amarkii bacaa bihi rasuul rasuulkiisa ula soo diray fii kulli waqti oo cibaado iyo daaco iyo xumuu ka dheeraado kamaa qaala zuhriy sida imaamu zuhri uu yidhi kaana man madaa kaana waxaa man madaa dadkii tegay oo min salafina dadka horreeyey ahy yaquuluna waxay odhan jireen alictisaamu bisunna sunnahoo la qabsadaa najaatun waa badbaado wadaalika kaasi ana sunnata sunnuhu kamaa qaala maaliku sida imaam maalik yidhi raximahu llahu tacaala milu safiinati nuux waa safiinadii nuux oo kale man rakibaha qofkii fuula najaa waa badbaadaya waman takhallafa canha doontii nuux qofkii ka habsaamayna hariqa waa hafanaya biibu ku hafanaya yaa bureyrka macana walaa takun maca alkaafiriin qaala saawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaal laa caasima alyawma min amri illaah ilaa man raxim waxaala baynahum almawj fa kaana min almuqraqiin markaas tagdeen doontaa mal badaaday marka sunnuhu waa caynka kitaabka iyo sunnaha sunnahu ad qabsatay xaggaad qabsato kaasaa badbaadadii ah marka aartaas waxay ku taallaa miftaaxu ljanna fi lixtijaaji bisunna waxaana aada uga sheekaynaya qisaska nimankan dadku say u lumeen kitaabka waxaad u noqonaysaa talbiisu ibliis kitabka la yihahdo dawaa'ifta noocnoocaas u lumiyey ibliisku oo ugu ciyaaray halkaasaad kitaabkaad akhriyaysa والعباadة والطاaعة والاستقاaمة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلكa من الأسmاء من الأسmاaء مقصودها واaحد وlaha أصلان والعباadة عibaadadii iyo والطاaعة طاacada ilahay loo hogaansamaya rasuulkiisa والاستقاaمة toosnaan walusuumu siraat almustaqiim jidkii toosnaa oo la laazimo iyo wanaxwu dalika wixii taa la halmaaraa oo min alasmaa'i magacaantaas ah maqsuuduhaa ujeedkeedu waaxidun waa mid keli ah isku wada mid cibaada aaca istiqaama walaa waxay leedahay aslaan laba asal bay leedahay axaduhaa midkood an laa yucbada ila allahu alla mao cid kaan la caabudin weye asal ta labaad an yucbada bimaa amara in lagu caabudo wuxuu amray alle wa sharcuu jideeyey laa bigayri dalika min albidac wixii aan iyada ahayn inta ahayn mada oo bidacda ah oo markaa labadaas maxay noqonayaan labadaasa la odhan jiray alikhlaasu wale walmutaabaca alikhlaas walmutaabaca ay ilaahay oo diinta loo khaalis yeelo oo iyo wuxuu jideeyo lagu oo dee sunihii rasuulka iyo waddadii rasulku jiriyey qaala tacala alla wuxu uhi faman kaana yarju liqaa'a rabbi faman cadki kaanad yarju mid rajaynaya liqaa'a rabbi rabbigila kulankiin falyacmal ha sameeyo camalan saalixan ha sameeyo walaa yushrik bicibaadati rabbii rabbiga cibaadadiisa yaan u sharik yeelin axada axadna yaan u sharik yeelin oo markaa dee ikhlaas iyo mutaabacad meesha ka muuqdaanoo camal saalixa camalku saalix uu yahay marka dee la helo mutaabacada iyo ikhlaaska وqaala tacaalى balaa man aslama ay balaa laysa biamaaniyikm wadacaawo wax sheegateen maaha arrinku eh man axadka aslama wejha wejgiisa u hogaamiya lilaahi alle wahuwa alxawl isagoo lmuxsin uu yahay mid wanaag samaynaya falahu ajruhu ajarkiisi baa u sugnaaday cinda rabbi rabbiga agtii walaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun cabsi korkooda maahan iyo muluga toona oo dee aslama wajhahu lilaah waa ikhlaaska wahuwa muxsinun waxa weeyaan mutaabacadii wanaag sameeyey oo dee ixsaanku xukumina waa waxa weeyaan ixsaanku waa camalkii saalixa ahaa sida soo socotaba marka labadaa markuu la yimaado ayuu qofkaasi noqonaya qof toosan wa qaala tacala alla wuxu uhi waman axsanu diina waman axadkeeba axsanu ka wanaagsan diinan diin xaggeeyaa ka wanaagsan miman axad aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin waاtabaca milata ibraahima xaniifa waاtakada allahu ibraahima khaliila ma huwa alcamal saalix wey marka aduu camalka saalix xumeeye waa kan falcamalu saalixu camalka saalixaayi huwa alixsaanu samafalka ixsaanka weeye wa huwa isaguna ficlu xasanaati wanaagyada oo la sameeye weeye waalxasanaatu xasanaadkuna hiya maa axabahu allahu warasuuluhu waxay rasuulkiis jecel yihiin weeye wa huwa maa amara bihi wuxuu alla amray weeye amra iijaab yani waajibniman amarkeed waajibnima amarkeed oomase istixbaabin yani sunanimo amarkeedoo wsno lasfaray iy kaasanayaa famaa kaana min albidaci wixii bidaca ahaaday fi diini diinta bidc wax lagu samaynayo alla taasoo laysat fii kitaabaan ku sugnayn walaa fii saxiixi sunna sunnaha saxiixana gudiisaan ku sugnayn fa innahaa bidcadaasi wain qaalahaa man qaalahaa haba yidhaahdo ciddii tiri ha tidhaahdaba eh wa camila bihaa bidcadaa ku camal fala man camilaba eh laysat mashruucatan mid mashruuca maaha mar haddii shaygu bidco yahay maxaa u dalila bidcada mashruur ahayn aye man xadata fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radun maxaa kale a ya man xadata fi amrina ma laysa minhu fahuwa radun waaya marka wuxuu yidhi wain qaala faina allaha laa yuxibuhaa lama jeclaa bidcadaa lama jeclaa walaa rasuul rasuulkiisuna ma jeclaa falaa takuunu ahaan maysa min alxasanaati xasanaadka iyo wax wanaagsan ka mid ahaan mayso walaa min alcamali الsaalix camalka saalixaana ka mid maan mayso kamaa ana man yacmal sida qofkii sameeya maa laa yajuusu waxaan bannaanayn kalfawaaxishi waa fawaaxishtii zinadii walaal maaleeye iyo wadulmi xadgudubkiiye laysa min alxasanaati aan uga mid ahayn walaa min camali saalin ay uga mid ahay camal saalixa sida zinada iyo dilka iyo fawaaxishtu aanay camalka saalixa uga mid ahayn ee baan bidcadu iyaduna uga mid ahayn camalka saalixa oo ninka yidhaahdaa bidca xasanaa jirta haddaba maxaad odhanaysaa maad ka jawaabs bidca xasanaa jirta ka waran ya waxaa le kullu bidcatin dalaala bidca dhammaanteed markaad aggeed ka soo reebtay lafd kul min adawaati adawaat alcumuum soma marka bidca fiican ma jirto kitaabada loo qoray albaaciu fi inkaari اlbidac liabi shama taa waa akhdaa ah, kitaabada ficliya alxawaadith wاlbidac litarashuushi tarduushi ah, iyo alictisaam eh, lshaaibi kuwaasi aad uga hadla bidacda iyo waxyaabaha ay dadku ku andacoodeen kajawaabistooda iyo waxaasoo dhan markaasad ugu noqonaysa marka wuxuu yihi wa ama hadalka uu yihi walaa yushrik bicibaadati rabbi axada iyo wa qawluhu e, aslama wajhahu lilahi fahuwa khilaasu diini lilahi waxdah waa ilaahay oo diinta loo khaalis yeelo wa kaana cumar bn khaaab radia allahu canhu yaquulu wuxu odhan jiray allahuma jcal camalii kulahu saalixa wajcalu liwajhika khaalisa walaa tajcal liaxadin fiihi shaya allahuma ya allah allahdow ijcal camalii camalkayga waxaad ka yeeshaa kulluhu dhammaantii saalixan ka yeel wajcal waxaad ka yeeshaa liwejhika khaalisa mid adiga kuu khaalisan allow ka yeel walaa tajcal liaxadin axad ha u yeelin fiihi camalkaa gudihiisa shay waxba oga yeeli cidnaa ka qaybgelin imaam axmed a kitaab zuud ku waqaala fudaylu fudayl ciyaad oo axad culamaa buka ka mid ahaa waana raggii zuhaada ahaa fii qowlihi liyabluwakum ayukum axsanu camala qaala wuxuu yidhi akhlasuu wa aswabuhu akhlasuu ka u khaasnaan badan ilahay dartii looga jeedo wa aswabuhu ka u toosnaan badan yani u saxiixsan qaala waxay yidhi ya abaa cali abuu caliyow maa akhlasuhu wa aswabuhu maxay qaala ina alcamala camalku idaa kaana khaalisan hadduu yahay mid ilahay darti loo sameeyey walam yakun sawaaban aanu laakiin toosnayn xusnaa waafaqsanayn lam yuqbal lama aqbalo waidaa kaana hadduu yahay sawaaban mid toosan mid saxan hadduu yahay oo walam yakun khaalisan aan ilahay darti loo jeedina looga jeedina lam yuqbal lama aqbalo xataa yakuuna khaalisan sawaaba ilaa u ahaada mid ilahay darti looga jeedo oo toosan u ahaado walkhaalisu khaaliska iyo alla dartii wa an yakuuna lilahi waa inuu hadab ilahay dartii looga jeedo wsawaabu an yakuuna calى sunna adgu marka tafsiirka aayadda aladii khalaqa almowta wاlxayaata liyabluwakum aayadda tafsiirkaasa ugu fiican oo ku fasiray ninka la yihahdo fudayl liyabluwakum ayukum axsanu camala marka de waxa weeyaan xadiidka ootay de uu jiray biri qiyama waxaa la keenaya nin aad qur-aanka u akriya oo qaari aha markaas xagga naarta loo taxaabaya oo waan akriyey dadkana waan baray maya waxaad u bartay liyuqaala qaari faqad qiila cilmiga dadka beri jo aad wax u baray dadka ilah de dadtaa wax u bara caynkaa mee waad bartay laakin ilahay darti waad barineen waa liyuqaala caalimun ina caalim abwaaliya horena waa lagu yidhi intaa magaca waad seeti xagga u baydh somaaliya marka de arrintu ma sahla in mar qofku ikhlaaska ilahay dartii wuxuu samaynaya o dhan alla dartii u ka dhigo waafajiyana sunaha rasuulka salawaatu ullahi wasalamu alayh fain qiila faida kana jamiicu ma yuxibu اllahu dakila fi ismi اlcibaada falimaada caطfa calayha gayruha wuxuu yidhi ayraha fain qiila haddii la yidhaahdo ishkaalaad buu keenay bal ishkaal faida kaana jamiicu maa hadduu yahay ida kaana hadduu yahay jamiicu maa shay dhammaantii yuxibuhu allahu alla uu jecel yahay hadduu ahaaday daakhilan mid gelaya hadduu ahaaday fii ismi alcibaada magaca cibaada haddii shay waliba uu soo geliyo falimaada caafa muxuu alla ugu cadfay calayhaa cibaadadii hayraha kayrkeed ugu cadfay ka qawlihi fii faatixati kitaab oo kale suu yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waayo dee asalba qaacida waxay ahayd alcadfu alcadfu yaqtadii almugaayara cadfu wuxuu keena kala duwanaansho oo macduufka iyo macduuf calaygu waxa weeyaan labadu way kala duwanaayeen ba laakiin muarid maaha dee saamaama kasta marka de iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka adun baanu nabud ku caabudayna waxaa lagu soo cadfay wa iyaaka nastaciin sma marka de isticaanadii hadday cibaado tahay maxaa nacbudu loogu soo cadfay ila cadfun wuxuu keli jiray kala duwanaansho waa inay nastaciin iyaaka nastaciin iyo nacbudu inay kala duwanaadaan baa xagga luqaan laga saas wada wa qawli nabiyi sal la slam facbudhu caabud wa tawakal calayh caabudna waa lagu so cadfo tawakal caleyh marka tawakul cibaadadu ka duwan yahay macnaas ka wadaa waa so ishkaalka imanaya iyo qawli nuux alayhi salaam ucbud اllaha wاtaquuhu wa iyo wakadalika qawli kayrihi iyo isaga kayrkii qawlkooda min arusul ka mid ah oo nuuxaanahay way fara badan yihin waa saas qiila waxaa loo yidhi haadaa kaasi la wuxuu leeyay nadaa'irun wax badan oo u dhigma ayuu leeyay kamaa fii qawli sida qowlka alla leeyahay ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay reebtaa alfaxshaaa wax xun iyo walmunkari wax munkarkee xun waalfaxshaau min almunkar weeye faxshaaga nafsa min almunkar markaa un cadfi alkhaasi calcaam buu noqonaya cadfu lkhaasi calcaam oo kii khaaskaabaa caamkii lagu cadfay waxaana si gaara ah isaga loogu sheegay khaaska waa liahmiyatihi wakadalika qawluhu tacala waa ka mid a ah, ina allaha alla yaamuru wuxuu farayaa bilcadli iyo walixsaan cadaaladda iyo samafalka iyo waitaayi dilqurba dadka qaraabo saaxiiba waxa taro weenaa wuxuu leeya can ilfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi waitaau dilqurba dadka qaraabo saaxiibka waxa la siiyaa huwa nafsuhu baa min alcadli walixsaani ah inama yaamuru biاlcadli sma wlixsaani baa la yidhi waitaa'i dirub marka itaa'i dirub waa lagu soo cadfay waxay noqonaysaa inay ka mid tahay cadliga iyo ixsaankaba kama ana alfaxshaa walbagyi faxshaa iyo bagyiguba uga mid yahay min almunkari marka un baaba cadfi khaas caleesh xaafidu calaa salawaati wsalaat lwusta salaadaha ilaali markaas maa lagu cadfay salaat lwusta marka kama duwana way ku hoos jirtaa haddana gaar baa loo sheegay marka waxaan cadfiga dabaysa cadfiga dabaysra keenay wax hore waa jus ka mid ah laakin waxaa loo sheegay liahmiyatii ee ehm ehm muqaayar meesha ma jirto wاladiina duulka dadka yumasikuuna bilkitaabi ay yatamasakuna qabsanaya bilkitaabi kitaabka cilman wa camalan u qabsanaya huwa aqaamu ogay salaada salaada ina anagu laa nudiicu ma lumino ajra اlmuslixiina kuwa wax wanaajinaya ajirko ma lumino maxalashahid ku arkeen baabkan ya waa qaam sala marka waa qaam sala maxa lagu soo cadfay ay marka salaadoo dee looga nafteedu atamasuk bisalaa kama tahi atamasuk bilkitaab kama tahi kaun baab cadf khaasa calash marka u iqaamatu salaa salaadoo la ogaa min acdami atamasuki bilkitaabi kitaabka qasbashadiisa ta weyn bay ka mid tahay wakadalika waxaa la mida qowluhu cala ambiyaai uu kaga warramay ambiyadiisa inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban waraba inahum kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna fi lkhayraati waxyaabaha wanagsan kuwa u degdegay wayadcuuna wayna baryayeen ragaban raaqibiina xaalayan kuwa na jecel oo maala jecayl noogu baryaya waraaban raahibiina xaalayan kuwa baqaya baqdi noogu baryaya wa ducaahum baryadooda ragaban waraaban wax ku baryaana min alkhayraati bay ka mid tahay yusaaricuuna fi lkhayraat liyusaaricuuna fi khayraati bal mogti taasay ka mid tahay wa amaalu dalika arrintaa tusaalayaasheedu fi lqur'aani kaiiru waa wax fara badan waana min baab cadfi khaas cala alcaam oo min cadfi alcaami cala alkhaasna u noqon karaa oo kaa mucayanka gaar loo sheegaye caamka ku jirayna facbudhu watawakal caleyh marka la yidhaahdo tawakulkani wuxuu ka mid yahay min alcibaadati laakiin gaar baa loo sheegado waa liahmiyati macanaa intaas ba isku jirta waa dilaya maalan muxamed oo la fadhiya rag la fadhiya ayaa waxaad ku tidhi ismacuu wasmac anta ya muxamed ismacuu ayuha alxaadiruun sooma odin meesha fadhida wasmac anta ya muxamedu maxamed adiguna si gaara u dhegayso marka gaarkaa maxamed loo sheegay tawkiid iyo may keeni kartaa adkayn iyo si gaara markaa khusuusiya in la siiyo layidhi si gaara ah weliba ula soco adigu hawsha ee xukunkii dee ku dhacaya meesha layidhi dhegaysta wa marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa aynkaa oo isticaanaduna maxay ka mid tahay isticaanadu maxay ka mid tahay cibaadaday ka mid tahay marka waxaan gaar loogu sheegayaa ahamiyadda ay leedahay wa hada albaabu baabkaas yakuunu taarata marka qaarkood wuxuu ahaadaa maca kowni axadihimaa midkood ahaanshihiisa macii laga qabo bacd alaakar kale barhkuu yahay oo fa yucdafu caleyh wa lagu soo cadfaa taksiisan lahu bidikri wa intaynu sheegina taksiisan lahu khaas yeelid bidikri yani xus loogu khaas yeelay waa likawniha isha maطluuban mid la dalbayo bimacna alcaami lagu dalbayo iyo wamacna khaasba oo facbud wa tawakal alayhi tawakal calayhi ucbudu bay soo gashay cumumkeeda somarka gaarka xusda la xusaynaa waxa weeyaan waa waa ahmiyaddii ay leedahay iyo dalabka la dalbayo wa taaratan mararka qaarkood marka wuxuu ku sheegaya cadfigani waxaa la isku soo cadfayaa inuu macaani kala duwan keen keeni karo wa taarati qaarkood tatanawacu way qaybsantaa noocnooc bay noqotaa dalaalatlism ismka wuxuu tusinayo bixaali infiraadi wuxuu kugu tusinaya markuu qof keligi yahay iyo walikhtilaal markuu ismu keli yahay iyo walikhtilaal dalaalat likhtilaal markay ismku labada ism xidhiidhsadaan oo fa idaa ufrida marka la gooni yeelo cama wuu camima wa qurina bikayri marka kayrka la xidhiidhiyana khasa wuu khaas yeelaa wadalika tusaale ka ismi alfaqiiri walmiskiin weeye magaca faqiir iyo maskiin lamaa ufrida axadumaa marka midkood la kaliyeeyo fii mili qawli tusaalaheeduba weeye lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illaahi iyo wa qawli fakafaaratu idcaamu casharata masaakiinba weeye dakala fii waa soo gelay alaakharu ka kalena walamaa qarana baynahumaa marka dhexdooda la xidhiidhiyana fii qawlihi inama sadaqaatu lilfuqaraa'i iyo walmasaakiini saaraa nawcayni laba nooc bay kala noqdaan oo kaas min baabi cadfi khaas calcaam ma aha aw cadf alkhaas cala alcaam marka faqiirku waa nooc miskiinkuna waa nooc wasf mushtarakana waa ka dhexeeya oo xaajadii baahid ah subaa marka wuxuu leeyahay lafdigan dalaalo ahaan marka mid walba gaar loo sheego wuxuu kutusinaya kale inu soo hosgeliyo oo lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili اllah marka saa loo sheegay fuqarada marka la taabtay maxaa soo galay miskiinkana kuu jira faicaamu casharati masaakiin marka la yidhi oo miskiinka halka lagu sheegay he kii kale kugu hor jira marka laysu keenayna macnahaan bay kala duwanaanayeen markaa waxay idhahdeen dee faqiir iyo miskiin waxaa yar roon oo yar tun weyn miskiinka waayo de waxaa lagu sheegay qur-aanka niman doon masaakiin lagu sheegay ya maxay ahayd ama safinat fakanat limasaakiina yacmalu fi lbaxr soo ma marka faqiirku waa ninkaan suxullada ku socda heli karaya miskiinkuna waa nin wuxuun heli karaya laakiin aan kifaayada haysan marka qaacidii baa soo galay odhan jireen ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca maxaynu ku soo celi ida ijtamaca iftaraqa waida ida ijtamaca iftaraqa وإذا اجتمع يا إذا اخترق إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا سمعت إذا اجتمع يا افترقا إنما صدقاته للفقراء والمساكين ويسوي مادين افترقا مركا مسكين كنا مركا واكي وحوغا هنتي هيستي يعني كوفي اللين فقير كنا واكي سحلوك عبرة ومعنى ومركا كانت تقدي والإسلام waliimaan markaay ku macnan jireen soo maaragti eh, waida ijtabacaa waida iftaraqaa ijtabacaa hadday kala tagaanna way isu imanayaan fa idcaamu casharata masa idcaamu casharata masaakiin miskiin baa la kala taga de marka inki lama joogo mid baa jooga kala soo iskala marka cibaadada fahantaan baa muhim waa fahantaan soo ma marka muxuu yidhi ay iska caydhayna kitaabka oo dheeraanay waayo waqad qiila waxaa la yidhi in alkhaasa almacduufa ina alkhaaska khaaska ee almacduufa cala alcaami caamka lagu soo cadfay laa yadkhulu fi lcaami caamka ma soo galo xaala iqtiraani marka maxaan ku dhahay xidhsan yihin ma soo galo bal yakuunu min hada albaabi buu ahaadaa waayo alcadfu yaqtadii muqaayaradii wax ku wadaa lakin wuxu uhi wataxqiiqu ana hada laysa laaziman taxqiiqu waxa weeye arrinkaas inaanu laazim ahayn balse waaba la helaya iyagoo laysku soo cadfay oo haddana waxa weeyaan ay meel wada jeedaan oo maala wuxuu yidhi qaala tacaala man kaana caduwa lilaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaal fa ina allaha caduwun marka qofkii cadowa eh, lilahi cadow ah wa malaa'ikati cadow u ah wa rusuli cadow ah wa jibriila iyo wa miikaalo laba malaga cadow ah markaa jibriil iyo miikaa'il caam baa lagu soo cadfado oo muxuu yahay waa malaa'igti marka hadda qaacidada uu sheegay in alkhaas almacduuf cala alcaam laa yadkulu fi lcaam xaal aliqtiraam buu yidhi mugti markay isku xidhisan yihiin khaaska gaar loo sheegay caamka soo geli maayo dee waa soo galay ma soo geli jibriil iyo muxuu ka mid yahay ninka jibriil colaadiya oo mikaail colaadiya dee waa kaa malaaigta colaadiya waa isku xukun man kaana caduwan lilahi wa malaaikati oo iyo jibriil iyo mikaail waa caduwn waa cadow markaa de xukan kama bixin soo ma aragti wa qaala tacaala waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciisa bni maryam waxaa la ustaa markaan qabanay ballanka min annabiyiina ka qabanay miihaaqahum ballankoodii wa minka adiga rasuulka ilaahda wa minnu waxaan ka qaadnay iyo waibraahima iyo wa muusa iyo wa ciisa bni maryam suma argtid oo marka hadda dee nuux iyo ibraahim iyo muuse iyo ciise maxay soo gela soo hosgelayaan nebiyintadi nebiyinta soo gelayaan marka dee suuragal maa in la yidhaahdo qolyahan dambe khaaska ahi caamkaa may soo gelin yaa la odhan karaa maya taqiiqu ataxaqiqu ana hada laysa laaziman qaqaacdaha sheegama durinay laysa laazim maaha oo waxawey way soo gelayaan waaya eh, in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati marka la yihahdo aamanuu wacamilu saalixaat haddii la soo gelima waxba dhici karta murji'adu inay daliil u hesha marka la in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat oo eh, la yidhaahdo markaa alcadfu yaqtadi mugaayara oo camalka saalix laysa min aliimaan halkaa laga tuuro waa inay daliishana waa dhici karta soo maarta lakin sax ma waa leey camalkan saalixaah wuxuu ka mid yahay min aliimaani buu ka mid yahay meesha daliil kuma joogo ama waxaa la odhan karaa iimaankii waxa weeyaan camalkii qalbiga iimaankan xagga hora lagu sheegay camalkii jawaarixda iyo daahirkan cawn saalix baa si halkan way joojiyaan waayo wadikru lkhaasi khaaska oo la sheego maca la sheego yakuunu wuu ahaadaa liasbaabin mutanawica asbaabo kala duwan buu ahaadaa oo khaaska iyo caamka la isku soo cadfo khaaskan la sheegay taaratan wuxuu ahdaa likownihi ahaanshihiisa la lahu markaa khaaska ah, khaasiyatun ay u sugan tahay khaasiyad gaara ah. laysat lisaa'iri afraadi ilcaam oo caamka aanay lahayn kamaa fii nuuxin wa ibraahim wa muusa wa ciisa oo marka ambiyadii de iyagu ulcasmiyo khaasiyaad gaaray leeyihin markaasaa gaar loo taagay waid akhadnaa min anabiyina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibraahiima wa muusa wa ciisa bni maryam de dhamaan miaan waa laga qaaday lakin gaar waxaa loogu sheegay waa ulcazm min arusul oo si gaaraba ah iyagu markaa qolyaha kale ay baradheer yihiin wa marka qaarkoodna likawni اlcaami fiihi ilaaqun caamkiba waxaa ku sugan ilaaqun baa ku sugan ilaaqaasu qad laa yufhamu minhu inaan loo fahmin baa la arkaa alcumuumba cumuum ayaan laga qaadan baa dhici karta in loo fahmo kama fii qawli hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilgayb wayuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun markaa qur-aanku mutaqiintu hanuunu yahay waa kuwa kuwaas aladiina yuminuuna bilqayb waa kuwa qaybka rumeeyey wayuqiimuuna asalaata salaada oogaya wamima razaqnaahum waxaanu ku arzaqna wax ka mida ah yunfiquuna bixinaya wladiina kuwii weeyaan yu'minuuna rumaynaya bimaa unzila ilayka wixi adiga laguu soo dejiyey wamaa unzila min qablika adiga hortaa la soo dejiyey wa bilaakhirati hum yuuqinuun fa qawluu yu'minuuna bilqayb eraygaa yu'minuuna bilqayb oo caamkii ah yatanaawal waxaa gaadhayaa uu gaadhayaa kula algaybi qayb kulligii baa uu gaadhayaa aladi yajib aliimaanu bihi laakina fiihi waxaa ku sugan ijmaalun baa ku sugan waa duuduub ijmaala ku jira falaysa fiihi dalaalatu kuma jirto calaa ana min algaybi inuu ka mid yahay kuma sugna halkaa bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablik markaa si gaar loo soo sheegay mar soo maaragti wuxuu leeyay marka qaar waxaa dhici karta waxyaabaha in la sheego khaaska iyo caamka la isku soo cadfo waxaa dhici karta idlaaqa caamka in cumuumkiisa aan laga fahmin kaa khaaska ee gaarka loo sheegay inuu soo galay oo marka la yidhaahdo aladiina yu'minuuna bilgayb waa kuwa qaybka rumeeyey waxaa dhici karta marka in la yidhaahdo oo kitaabkii hore la soo dejiyey adiga horta adiga lagu soo dejiyey iyo wixii adiga hortaa la soo dejiyey talo ma soo gelayaa qaybkaa la sheegayo marka ijmaalkaa la odhan karo armay ka baxsan tahayba si meesha looga saaro wayuminuuna bimaa unzila imkaasa ka loo sheegay mkaas waaa lag ma wladiina yuminuuna bima unzila lagu soo cadfay mugta wladiina yuminuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika soo wade maalkaas marka hadafkaasaa loo sheegi karaa u leeyay waqad yakun maqsuud waxaa dhici karta maqsuudku inuu ahaado annahum yuminuuna inay rumaysan yihiin bilmukbari bihi ka laga warramayo wa huwa algayb ah iyo wa bilikbaari bilgaybi iyo qaybkan akhbaartiisii oo wahuwa bima unzila ilayka iyo wamaa unzila min qablika min hada albaab min hada albaab waxaa ka mid a qawl baa ka mid ah oo dee qaybkiina way rumeeyeen juziye ka mid oo qaybka lagaga warramayna macnaha saa way ku iman karta aladiina yuminuuna bilgayb kuwa rumey qaybka waxa maqan oo dhan haddana markaasaa qaybkii wax lagaga warramay oo maxaa ka mid a bima unzila ilayka wama unzila min qablikan saa loogaga warramay oo macnahana maqsuudku waa noqon kara in lagu keenay wa min hada albaab waxaa soo gelaya qawluhu tacaala utlu akri ma uxiya ilayka min alkitaabi wa aqim الsalaa oo dee aqim الsalaa xagga kitaabka waxa la akriyay ka mid tahay utlu raac ma uxiya ilayka ama akri ma uxiya ilayka min alkitaab wa aqim الsalaa saadoog والذiina yumasikuuna bاkitaab وaqaamuu الصلاة wa tilaawaة الkitaabi kitaabka oo la akriyaa hiya iyadu itibaacuhu raacistiisa weeye ila tilaawad macna itibacna way noqotaaye wاlcamalu bi kucalfalkiisa wey kama qaala ibn mascuud sudi radi allahu canhu fi qawlihi aladiina aataynaahum اlkitaab yatluunahu xaqa tilaawatih kuwaanu kitaabka siinay way akriyayeen tilawada isdhabta qaala wuxuu yihi yuxiluuna xalaalah taasu maaa ibn cabas tafsirkiisa yuxiluuna waxay xalaalaynayaan xalaalowkiisa xalaasha wayuxarimuuna way xarimayaan xaraamow wayuminuuna way rumaynayaan bimutashaabihi wayacmaluuna way ku camalfalayaan bimuxkami bay ku camalfalayaan wakadalika waxaa ka mid ah qawluhu limuusa uu yidhi inanii ana allahu laa ilaaha ila ana facbudnii wa aqim lidikri ya atibaacu ah, kitaabi ah, halkii wey faatibaacu lkitaabi kitaabkoo la raaco yatanaawalu salaata wa kayraha wuxuu gaadhayaa salaada iyo kayrkeedba ila wuxuu yidhi utlu maa uxiya ilayka min alkitaab soo maaha maxaa lagu soo cadfay wa aqim isalaa marka iqaamatu salaa maxay ka mid tahay itibaacu lkitaab laakiin khasaha bidikri gaar waxaa loogu xusay limasiyatiha yani miisada gaarka ay leedahay ayaa gaar loogu sheegay salaadii meesha taabad garanaysa وkadalika qawluhu tacaalى baa la mid ah qawluhu limuusa uu yidhi inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudnii waaqimi salaata lidikri waiqaamatu salaa salaadoo la ogo lidikrii xuusashadiisa loo ogo min ajali cibaadati cibaadadiisa u weyn bay ka mid tahay wakadalika qawluhu baa ka mida itaquu llaha waquluu waxaa tihaan qawlan sadiidan qowl toosan dhaha qawlkaas sadiidka taqwad u dhamaystiraya qulii taqwadu ka mid yahay wa qawluhu baa ka mid itaquu llaha alla ka cabsada wabtagu baa lagu cadfay ilayhi wasiila dhawaanshana dalba dhawaanshoo la dalbo oo dee waxaa weeye khawf iyo raje iyo tawakul iyo waxaasoo dhane wuxuu ka mid yahay taqwadii wa qowluhu tacala itaquu llaha alla ka cabsada wa kunuu ahaada maca saadiqina kuwa run sheegay macooda ahaada ya faina hadi gabagabaynaya faina hadihi lumuur umuurahaas hiya ayضa min tamaami taqwa allah taqwada ilahay dhamaystirankeeda ka mid tahay oo qowlan sadiidan iyo wasilooo la dalba iyo waxa weeye in la ahaado saadiqna ma codayo waxaasoo dhan waa tamaam taqwa wakadalika qawlu waa la mid ah facbudu alla caabud watawakal calay ala tala saaro faina atawakula huwa alisticaana kaalmaysiga weeye waya kaalmaysiguna min cibaadat illahi cibadat ilahi ka mid tahay laakiin khusat bidikri intaasoo dhan waxaa gaar loogu khaas yeelay liyaqsidahaa inuu qasdo almutacabidu kii caabudaya alle bikhusuusiyatihaa waxyaabahay la fainahaa maalan waxaa la yidhaahdo isticaanadu hiya alcawnu kaalmaysi weeyaan calaa saa'iri anwaaci alcibaada cibaadada kale oo dhan in isticaanada loo kaalmaysto oo haddaan tawfiiq rabbi aan lagu siinin oo aadan kaalmo xagga alla ka helin dee salaad tukan kari maysid oo soomi kari maysid oo ducaysan kari maysid oo quraan akrisan kari maysid id huwa subxaana alle laa yucbadu laguma caabudo ilaa bimacuunati kaalmihiisa iyo gargaarkiisa mooyaane وبالله توفيق سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك